bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu casharkii xalay xoogaa meel yaraan uga noqonaynaa markii uu ka hadlaayey rasuulka salى اllahu عalيyه ali wasalam lamsiga ma taabashada haweenta weysada isaga ma ka jebisaa ee uu ka hadlaayey fuqahada shaaficiyada qaarkood inay dhaheen isaga kama jebinaynin xadiidkii caaisha iyana macnahaas ay ku xambaareen khaas inay nebiga u ahayd ibnu kaiirna uu yidhi khusuumtiisa ama dadka isaga markaa la doodaayo waxay dhihi karaan nebiga inay u gaar ahayd deliil takhsiis sheegaayo hala keeno ayay dhihi karaan kadib waa tii marka masalada aan sii uga hadalnay qofku sideedaba haween taabashadeed weysada ma jebisaa mase ma jebiso meeshaan rabna marka inaan uga noqdo waxay tahay jebin iyo jebin la'aan iyada ha laysku khilaafsanaado laakiin ninku naag ajnebi ah inuu taabto oo taabashadeeda u qasdo ama qabashadeeda uu u qasdo inuu gacanta ka qabto ama jirkeeda meel ka mida qabto iyadu ma bannaana culimmadoo dhanna sidaasay qabaan xadiidka nebigana sala allahu calayh ali wasalama ayaa wuxuu ahaa alyadaani tazniyaani labada gacmood way zinaystaan wa zinaahuma albadshu gacmaha zinadoodu waxaa weeyaan in haween ajnabiya lagu qabto ayb marka ama maraha kaa xigto ama yaynan mara kaa xigin mar haddaad qabato jirkeeda iyadoo markaa maro saaran iyo iyadoon saarnayn iyo iyadoo jirkeedu qaawan yahay si uun inaad u taabato ama u qabato naag ajnebi ka ah oo adiga xaasna aan kuu ahayn maxram kaana aan ahayn iyadu ma bannaano marka mas'aladan bannaanaanshadeeda iyo bannaanaansho la'aanta middan dambe kama hadlaysee ee hadday uun iska dhacdo oo qofka ay dhacdo gacantiisu inay haween ku dhacdo weysada ma ma ka jabaysaa mase kama jabaysay ahayd waxa laysku hayo laakiin in naagaha la salaamo ama mare ay gacmaha ku duubato iyo waxaasi culummadu ma qabaan ayb taa marka in lagu baraarugsanaado middaasaan marka xalay iloobay maahan marka shay musawiq noqonaayo mara in gacmaha inta la saarto iyadoo weyse la ilaashanayo dembiga la gelayaa ka daran ayb weyse jabtaa iyadu dembi maba ahane qofka weysadu waa ka jebi kartaaye inuu dembiga u qasdaaba ka daran ayb marka taa in lagu baraarugsanayo qaala alxaafid ibnu kaiir raximahu اllahu tacaala waxaan ku jirnay khusuusiyaadka rasuulka baabu ahaara ahaarada wixii ku tacalluqay halkan marka wuxuu rabaa inuu ka galo nebiga dhiiggiisa iyo waxyaabaha <clears throat> isaga jirhkiisa ka soo baxo <clears throat> ee saxarada ama kaadida iyo waxa la midka ah ayaa qaar dadka ka mida waxay yidhaahdeen ummadaha kale dhiiggooda iyo kaadidooda iyo waa najaas laakiin nebigu isagu najaas ma ahayn fadalaadkiisa waxyaabaha marka ka soo baxo jirhkiisa taas buu marka uu ka hadlayaa ibnu kaiir wuxuu yidhi faama alxadiidu aladii rawaahu ibnu cadiyin xadiidka ibnu cadiy uu wariyey min riwaayati bni abi fudayk can burayhi bni cumara bni safiinata can abiihi can jaddihi qaal ixtajama الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigaa istoobay uma qaala lii wuxuu igu yidhi khud haada dama dhiigan qaad fadfinhu duug min addawaabi waطayri shimbiraha iyo xayawaanka ka duug ayb aw qaala ama waxa uu yidhi annaasi wadawaab dadka iyo xoolaha ka duug dabka dhiiggaani shaka bnu abi fudayk ayaa ku shakiyey qaala waxa uu yidhi fatahayabtu bihi waan ka qariyey marka oo dhiiggii baan marka meel dheer oo nebiga yacnii muuqaalkiisii aan kala yacnii haa'ib noqonaya ayaan geeyey <clears throat> fasharibtuhu waan cabay buu yidhi qaala uma sa'alanii wuu i weydiiyey faahbartuhu waxaan u sheegay annii sharibtuhu inaan cabay fadaxika markaa nebigu waa qoslayoo igama celinin <clears throat> taasuu marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo dhiigga nebiga iyo dhiigga kale isku mid maaha kiisu isaguo najaas maaha kan kalena waaba xaaraam oo yacni waana najaas in la cunaana waa xaaraam ama la cabbaa ka nebiga laakiin xadiidkan wuxuu sheegayaa najaas inuusan ahayn marka ibnu kaiir wuxuu yidhi fainahu xadiiثun ضaciifun waa xadiiث ضaciif ah lixaali burayhin haada ninkan marka burayh la yidhaahdo xaalkiisa jarxiga iyo tacdiilka sida uu yahay darteed wasmuhu magaciisa ibraahim ayaa la yidhaahdaa fainahu daciifun jiddan aad buu daciif u yahay daciifun jiddan marka la leeyahay macnaheedu waxaa weeyaan dacfigiisu waa laysku waafaqsan yahay oo kala wa xadiidka uu wariyaana waa matruuk ayb xadiid laga tegaayo ayb waqad rawaahu اlbayhaqiyu bayhaqina waa wariyey xadiidka min طariiqin أkhraa faqaala akhbaranaa abulxasan bni abulxasan faqaala akhbaranaa abulxasan bnu cabdaan qaala akhbaranaa axmed bnu cubaydin qaala xadaanaa muxamed bnu haalib qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil abu salmة qaala xadaanaa hunayd bnu qaasim samictu caamira bna cabdillaahi bni zubayr yuxadiu can abiihi cabdullaahi bni zubayr weeyaan qaala waxa uu yidhi ixtajama اnabiyu sala اllahu calayh waali wasalama nebiga waa istoobay wa acdaanii damahu dhiiggiisii buu isiiyey faqaala waxa uu yidhi idhab tag fawaarihi qari oo astur laa yabxasu canhu sabcun yuusan baarbaarin uusan soo faagfaagin sabcun dugaag ow kalbun ama ey ow insaanun ama insaan qaala fatanaxaytu waan dheeraaday oo waan leexday fasharibtuhu waan cabay uma ataytuhu waan u imid faqaala waxa uu yidhi maa sanacta maxaad samaysay ood fashay qultu sanactu aladii amartanii waxaad i amartay baan yeelay <clears throat> qaala waxa uu yidhi maa araaka ilaa qad sharibtahu <clears throat> kuu arki maayo ilaa inaad cabtay maahane qultu nacam baan idhi haa qaala maadaa talqaa ummatii minka maadaa maxaybaa talqaa ummatii ummadayda ay helaysaa minka adiga xaggaaga ay kaa helaysaa ayb sidaan aad yeeshay yacni darteed ummaddayda maxay kaa helaysaa marka ayb meeshanna marka xadiidkanna saasuu sheegay bayhaqi ayb ibnu kaiir marka xadiidkuu naqdinayaa waxau yidhi wahada isnaadun daciifun kanna waa isnaad daciifa lixaali hunayd ibni اlqaasim alasadiy alkuufiy fainahu matruukulxadiii xadiidkiisu waa mid laga tego matruuk ah marka matruuk iyo daciifun jiddan ma laysku xooji karaa xataa lanna daciifun jiddan iyo matruuk matruuk baa sii hooseeyo labadooda axaadiidta marka laysku xoojinayo oo xasan laga dhigaayana waa hadday iyagu ama ay isla mid yihiin dacfigooduna dhow yahay ama dacfi dhow oo mid ka sii roon dariiqiis kale la helay waa laysku xoojin karaa laakiin iyagoo kala daran maxay isxoojinayaan marka ayb waxaana ka muuqda xadiidka laftirkiisa matnigiisa nakaaro maxaa yeele saxaabigan saxaabiga inuu been sheego uu yidhaahdo isagoo heli karo cid ku qasabtayna aanay jirin rasuulkana uu yidhi maxaa nebigu uu been u sheego laa'iq saxaabada uma ahan sida badanna waxaasoo kale ma dhacaan ayb iyadoo saxaabadu macsuum hadda aynan ahayn haddana waxaasoo kale marka iyagu laa'iq umaba ahanba aawey dhiiggii waxa ay tiri baan ku sameeyey beenna ay tahay oo isagu uu cabay oo markii dambeo nebigu uu yidhi sidaa uu yidhi haa saas waa cabayo saasaan yeelay ayb marka taasoo kale ma waxyaabahaasna waa ku jiraan waqad kadabahu yaxya bnu maciin yaxya bnu maciin kadaab bouba ku sheegay ninkaas hunaydka hunayd ibnu lqaasim laakiin qaala albayhaqiyu bayhaqi waxa uu yidhi ruwiya dalika min wjuhin ukhar wejiyaal kale ayaa xadiidka lagu soo saaray can asmaa'a binti abi bakrin wa salmaan alfarisiy fii shurbi bni zubayr ibni zubayr cabidda uu cabay damahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga dhiiggiisa kuwaanoo dhanna ibnu xajar talkhiisulxabiirka waa ku daciifiyey waxaanoo dhan ayb qultu falihaada qaala bacdu asxaabina markuu xadiidka ka soo hadlay dacfigiisa iyo taagdarridiisa ayaa wuxuu yidhi qaala bacdu asxaabina asxaabteenna shaaficiyada qaarkood baa waxay dhaheen biahaarati saa'iri fadalaatihi dhiiggii haddii uu la cabayba inta kalena waa uga qiyaasanaynaa bay dhaheen maxaa la qiyaastaa asalkan baanba saxiix ahayn asalka ay wax kaga qiyaasanayaan baan ansixin markaasay waxay rabaan kaadidii iyo saxaradii inay haleeshiiyaan waana wax bani aadamka dabcigiisu qurunsanayo isagu marka dhididka ma la dhihi karo waa la mid dhididku sidiisuu daahir u yahay qofka bani aadamka caadiga dhididkiisa xataa waa daahir marka rasuulka dhididkiisii baa laysmarmariyey candhuuftiisii waa la barakaystay iyadu wax dhiba male candhuuftu daahir waa najaas maba ahanba iyo sideeda laakiin kaadida iyo saxaradoo kale iyo dhiigga iyo waa wax qofka bani aadamka nasna aan ku soo aroorin firada bani aadamkuna ay diidaysa waayb marka wuxuu yidhi kuwa kale marka uga qiyaasteen xata albawla wاlqaa'ida kaadida iyo saxrada xataa min wajhin hariib weji aad weji hariib ah bay saa ku sheegeen xataa wejka laftirkiisa wuxuu u arkaa imaamu ibnu kaiir madhabka dhexdiisa inuu wej aad hariib ah uu ku yahay wastanasuu fii dalika waxay arrinkaa ku weheshadeen bima rawaahu اlbayhaqiyu can abi nasr bni qataada qaala xadaanaa abulxasan moxamed bnu axmed bni xaamidin اlcaطaar qaala xadaana axmed bnu اlxasan bni cabdiljabaar qaala xadaana yaxya bnu maciin qaala xadaana xajaaju can ibni jurayj qaala akhbaratnii xukaymatu bintu umayma can umaymata ummihaa hooyadeed waxay ka warisay ana nebiya sal l slam nebigu kaana yabuulu uu kaadin jiray fii qadaxin weel buu ku kaadi jiray min ciidaanin oo markaa yacnii ka samaysan alwaax iyo wax lamida ka samaysan qori iyo ayb uma yuudacu taxta sariirihi baa la dhigaayey sariirtiisa hoosteeda yacnii habeenkiiba intuu ku kaadiyey waa tuujigoo kale markaasaa sariirta hoosteeda la dhigayey fa baala fiihi waa ku kaadiyey wawudica taxta sariirihi baa la dhigay fajaa'a waa yimid faaraadahu weelkiiba u doonay faidaa alqadaxu laysa fiihi shay-un weelkii waxbaba kuma jiraanba kaadidii waaba ka maran tahay faqaala limra'atin haweenaydu wuxuu ku yidhi yuqaalu lahaa barakatu la yidhaahdo kaanat takhdimuhu u adeegi jirtay nebiga liummi xabiibata ay lahayd jaa'at macahaa kala timid iyada min ardi alxabasha kala timid ayna albowlu aladii kaana fi lqadax aaway kaadidii weelka ku jirtay qaalat sharibtuhu yaa rasuula allah waan cabay bay tihi haakadaa rawaahu sidaa buu wariyey bayhaqi ayb wa huwa isnaadun majhuulun waa isnaad majhuula kanna faqad akhrajahu abu daawuud baa soo saaray wاnasaa'iyu min xadiidi xajaaj bni muxamedin اlacwar can ibni jurayj walaysa fiihi qisatu baraka abu daawuud marka xadiidka qaybta dambe kaadi cabidda ma soo saarin keliya isagu wuxuu soo saaray nebigu weel qori ka samaysan inuu lahaan jiray tuunji uu ka dhigan oo kaadida uu iskaga ku shubi jiray bis waa la cabaydaan iyo maba werininba abu daawuud iyadoo sidaa ay tahay xataa waa daciif dacfi baa ku jiro taa laftirkeeda marka waxaan marka baabkan wixii ku jirayoo dhan marka ibnu kaiir intoodii badan saas u sheegay marka wax ka ansaxaaya male waay baabkan muxuu u sheegay marka kitaabkan ugu dhigay wuxuu ugu dhigay inuu baraarujiyo bacdi naas inay sidaas qabaan saxiixna inaynan ahayn in adiga uu ku tuso ayb dad marka aad ugu doodaya ad marka nebiga khasaa'istiisa iyo fadaa'ishiisa iyo yani nebiga kaadidiisa daahir ahayd uma noqonayso fadli dheeraaday ku keenayso ma jirta walidaalika eh, sidaas saxdaa waxay tahay xugun nebiga u gaar ah oo kaadida iyo dhiigga iyo saxarada iyo ku tacalluqo oo in daahir kuwiisu ay yihiin sheegayaa ma jiro mar haddaanay jirinna sida guud eh, yacnii kaadida iyo saxarada iyo inay najaas yihiin oo kaadida yacni bani aadamku najaas tahay xadiidkii ninkii reebaadiye masaajidka ku kaadiyey ee nebigu uu yidhi ha laga dhaqo iyo kaadida in layska dhaqo inuu faray iyo dhiigga inuu amray asmaa inay iska dhaqdo iyo oo marada laga zuuliyo marada uu ka gaaro iyo cumuumka axaadiidtaasaa nebigana uu ku dhex jiraa sala allahu calayh waali wasalam kitaabu salaati salaadda wixii ku saabsan ee nebiga uu la gaar ahay ummaddiisa kala gaar ahaa fa min daalika kaagaa waxaa ka mid a adduxaa barqada salaadda la tukado walwitru salaadda witirka witirka iyo duxadu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nebiga waajibay ku ahaayeen saa'iru ummatihiina sunno ayay u tahay lima rawaahu اlimaamu axmed fii musnadihi imaam axmed xadiidka uu musnadkiisa ku soo saaray wاlbayhaqiyu min xadiiثi abi janaabin alkalbiy wasmuhu yaxya bnu abi xayata can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslama qaal ثalaaثun saddex hunna calaya faraa'idu aniga farad bay igu yihiin korkayga wa hiya lakum taطawucun idinkana sunna idin yihiin annaxru udxiyada yanii xoolaha in la qalo marka ay bisha dulxija maalinta ciidda iyo saddexda maalmood oo ka dambayso waalwitru witirka wa ragcataa adduxaa iyo barqada labadeeda ragco markaa wuxuu leeyahy saddex farad bay igu yihiin ictamada jumhuuru اlasxaabi asxaabta badankood waxay cuskadeen asxaabta uu sheegayana de kuwii nebiga kama wadee asxaabta madhabta waayo shaaficiyadu ka wadaa calaa hada alxadiidi bay cuskadeen fii haadihi اalaai saddexdan shay witirka duxada iyo udxiyada faqaaluu biwujuubiha waxay dhaheen nebiga in waajib ay ku ahaayeen qaala shaykhu taqiyuddiin ibnu salaax abu camr ibnu salaax abuu camr ibnu salaax raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi taradada alasxaabu asxaabta way ku noqnoqdeen fii wujuubi siwaaki calayhi caday nebigu waajib miyuu ku ahaa mase kuma aha <coughs> casharkii xalayaanna ku sheegnay taas mas'aladaa marka way isku celceliyeen shaaficiyada oo nebiga cadaygu waajib miyuu ku ahaa mise kuma ahayn wa qatacuu waxay gooyeen oynan isku khilaafin biwujuubi duxaa barqadu inay waajib ku ahayd waladxaa ciiduyani udxiyada inay waajib ku ahayd walwitri iyo witrka calayhi isaga korkiisa inay waajib ku ahaayeen yani wuxuu leeyaha banyahay saddexdan way gooyeen cadaygiina waa isku soo khilaafeen maca anna adilada cadayga ay xoog badan tahay sariixna tahay xoogaa ayb lowlaa mucaarib adilo kale oo ka hor timid haddaanay jiri lahayn ay dhici lahayd in wujuub laga qaato ayb laakiin kuwani wuxuu leeyahay waxaa waadix oo adilo badan ku soo arooreen nebigu inay isaga laftirkiisa sunno u ahaayeen ayb maca anna mustanadahu marka ibnu salaax eh, culammada xadiidkii fiqiga jamcisay buu ahaa marka wuxuu leeyahay maca annahu sidaan bay gooyeen maca anna mustanadahu waxay cuskanayaanna alxadiiu aladii dakarnaa dacfahu waa xadiidkii aan sheegnay buu yidhi dacfigiisa waa kan haddaan soo dhaafay walow cakasuu hadday cagsin lahaayeen oo maxay dhihi lahaayeen cadaygaa waajib nebiga ku ahaa kuwanna sunnay u yihiin saddexdan faqadacuu ay jasmin lahaayeen ay goyn lahaayeen biwujuudi siwaaki cadayga waajibnimadiisa calayhi nebiga korkiisa uu waajib ku ahaa wataradaduu ay ku shakin lahaayeen ay ku isku khilaafi lahaayeen ama ay ka muujin lahaayeen taraddud fi lumuuri alaaati saddexdan arrin wetirka udxiyada iyo duxada lakaana aqraba kaasaa yacnii sawaabka u dhowaan lahaa wayakuunu mustanadu taradudi khilaafka waxa uu cuskanayana fiihaa masaladan dhexdeeda wuxuu noqon lahaa أna ضacfahu min jihati ضacfi riwaayati abi janaabin اlkalbiy ayb wafii ضacfihi khilaafu bayna a'immati اlxadiiثi waqad waaqahu bacduhum saddexdan wujuubka nebiga saaran udxiyada iyo duxada iyo witirka iyadu hadday ka joogsan lahaayeen ama isku ay dhihi lahaayeen ixtimaal baa jiri kara inaynan waajib ku ahayn mustanadka taradudkana ou noqon lahaa riwaayadan xadiidkii hadda aan soo dhaafnay riwaayati abi janaab abijanaabna waa laysku khilaafay hal huwa yani iqatun am huwa daciifun <clears throat> waqad waaqahu bacduhum qaarkood way towfiiqiyeen <clears throat> dacfigiisana war baa ku jiro qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi jumhuuru a'immati اljarxi watacdiili calaa dacfihi culammada jarxiga tacdiilku waxay u badan yihiin abujanaabka warinaya xadiidkan saddexdan farad bay ugu yihiin inuu daciif yahay ayuu badan yihiin waqad xaka shaykhu abu zakariya annawaawiyu alimaamu nawowi wuxuu sheegay fi alaaati almadkuurati saddexdan aan soo sheegnay taradudan waaba kan muxaqiqiintiina alimaamu nawowi wuxuu yidhi saddexdaan nebigu waajib ku ahaayeen mase kuma ahayn yacnii war baa ku jira adiladu markaa inay waa dhici kartaa ixtimaal in waajib inaynan ahaynna waa dhici kartaa waa in markaa lama goyn karo wujuubkooda taradudan buu sheegay libacdi اlasxaabi asxaabta qaarkood inay ka taradudeen wa anna minhum waxaaba ka mida asxaabta man dahaba qolo ku tagtay ila istixbaabihaa saddexdaanba inay sunno yihiin fii xaqihi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ay sunno u yihiin wa haada alqowlu arjaxu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi qowlkan inay sunno saddexdaani yihiin ayaa raajixnimo badan liwujuuhin dhowr wej axaduhaa wejka koowaad ana mustanada daalika hada alxadiid qolada waa waajib tire xadiidkan bay cuskadeen waqad calimta dacfahu dacfigiisana waad ogaatay waqad ruwiya min wajhin aakhara fii xadiidi mandel bni caliyin alcanziy wej kalena waa ku yimid oo ninkaa uu ku jiro wahuwa aswa'u xaalan waaba ka daran yahay min abi janaab ninkaan abi janaab la haysto ka sii daran yahay dariiqan kale marka waxba uma anfacaayo waathaaniy wejka labaad anna alwitra witirku qad habata fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugnaaday can ibni cumara ibni cumar isagoo uu warinayo annahu kaana sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusalliihi inuu witirka tukanayo calaa raaxilatihi calaa raaxilatihi gaadiidkuu ku dul dukanayo oo nebigu markuu salaadda faradka tukanayana waa degayo dhulku ku tukan jiray salaadda witirka markuu tukanayana isagoo gaadiidka fuushan ayuu intuu qiblada u jeediyey marka hore ayuu gaadiidkiisa korka intuu uga dhaco ayuu salaadda xiranaya witirka meeshay ula jeesata kadib rukuucdana waa ishaaraye sujuuddana hoos buu ka sii dhigaayo marka see loo qaadanayaa marka witirku inuusan waajib ku ahayn tanaa daliil u ah maxaa yeelay salaad waajiba hadduu ahaan lahaa sida duhurka iyo casirka ayuu dhulku usoo degi lahaamarka witirka waxaan haynaa bukhaari iyo muslim xadiid ay warinayaan laga qaadan karo waajib uunan ahaynoo sunno uu yahay ila salaad waajiba in la istaagaa qasab oo qyaamku waa rukni salaada waajibka wahaadaa kanna waxa uu yidhi marka min xujajina annaga adiladeenna iyo xujooyinkeenna waayo cala alxanafiyati xanafiyada aanu u xujaysanayno fii cadami wujuubihi witrka inuusa waajib ahayn marka yacni jumhuurta iyo xanafiyadu ay doodayaan xanafiyiintu ayagu waxay qabaan witrku waa waajib bay dhahayaan culimmada badankoodna witirku waajib maahan ayay qabaan markay qolada badan ee jumhuurku ay rabaan inay sugaan waajib inuunan ahayn ayay soo deliishadaan nebiga gaadiid korkiis ku tukaday hadday waajib ahaan lahaydna kuma tukadeen bay dhahaan liannahu low kaana waajiban hadduu ahaan lahaa waajib lamaa facalahu cala araaxilati gaadiidka dushiisa kuma sameeyeen fadalla calaa anna sabiilahu taasi marka wuxuu tusay calaa anna sabiilahu witirka jidkiisa fii xaqihi nebigana ku saabsan sabiilu lmanduubi shayga sunnada jidkiisoo kale wa sida sunnada fadhi uu ugu tukan jiray gaadiid korkii uu ugu tukada ayaa witirkiina uu u sameeyey idan witirka iyo salaadaha sunnada isku mid ah ayb wa ama duxaa salaatu duxada iyada inayna waajib ku ahayn maxaa tusaayana faqad jaa'a can caa'ishata radi allaahu canha waxaa ka timid fi saxiixi muslim saxiixu muslim annahu nebigu kaana wuxuu ahaa laa yusalli duxaa barqada inuunan tukan jirinba ilaa an yaqdama min maqiibihi safar inuu ka imaanaya ma markuu safar ka imaanayo ayuu barqadii tukan jiray e waajib inaynan ku ahayn tanaaba deliil u ah maxaa yeele hadday waajib tahay safar keliya ma uunan sameeyeene mar walba waa tukan lahayo maalin walba ayb falow kaanad waajibatan hadday waajib ahaa lahayd fii xaqihi isaga lakaana amru mudaawamatihi daa'imitaanka arrinkeeda calayhaa isaga korkiisa uu daa'imo duxada uu daa'imo markaasi ashhara min an yunfaa waa ka caanbaxsanaan lahayd in la anfiyo yacnii saxaabadii qaar baaba nebiga duxa ma tukan jirin oo salaaddii barqada nebiga ka anfiyey inuu tukan jiray ilaa inuu safar ka soo gelaayo maahane haddii marka ay waajib ahaan lahayd lamaba diideenuu ku leeyahay nacam maxaa yeelay maalin walba salaad uu tukanayo waa la arki lahaa oo dadkan hadda ay ka qarsoonaatay way arki lahaayeen shay waajib oo sida duhurka iyo casirka oo kale loo tukada hadday ahaan lahayd wamaa fi lxadiidi alaakhari iyo xadiidka kale waxa ku sugan annahu kaana yusalliihaa rakcatayni nebigu waa tukan jiray duxada laba ragco wayasiidu maa sha allahu intii alla doonana waa kordhin jiray xadiidkaasi fa maxmuulun ku lagu xambaarayo waa calaa annahu yusalliiha kadalika sidaa inuu u tukan jiray idaa sallaahaa haddii uu tukanayo yacnii annahu kaana yusalliihaa rakcatayni sidaas laba ragcuu tukan jiraydaas jiraydaas macnaheedu waxaa weeyaan marka uu rabo inuu tukado barqada saas u tukan jiray laba ragco ugu yaraan iyo intii alla u doono ayuu ku dari jiray waqad qadima min makiibihi isagoo safarkiisa ka soo galay jamcan bayna alxadiiayni iyadoo labada xadiid la jamcinaayo khulaasatlqowl marka intaan la sheegay udxiyada udxiyada kamaba uusan sii hadline witirka iyo iyo tan kale iyadana salaatuduxada iyadoo xaadiid sariix baa ku soo aroortay oo ama qaarkood ay mafhuum yihiin in sunno ay nebiga u ahaayeen korkiisa waajib aynan ku ahayn ayb masalatun wa amaa qiyaamu اleyli salaatuleylka salaatuleylka isagu waajib nebiga ma ku ahaa mase kuma ahayn buu hadda rabaa inuu galo wa amaa qiyaamu اleyli wahuwa tahajudu qiyaamuleylku waa tahajudkee wa huwa hayru اlwitri waana witirka waxaan ahayn cala saxiixi yani witirka mararka qaar salaatuleylka o dhan witir waa la dhahaa kolalka qaarna witirka iyo salaatuleylka waa la kala qaadaa ibnu kaiir isagu marka wuxuu leeya witirka iyo salaatuleylku waa kala duwan yihiin oo salaatuleylku waa midaan shafcigae labalabada iskaga socoto aakhirka maxaa lagu soo gebagabeeyey hal ragco ama saddex ragco waa taasaa witir la dhahaa dambe witirkii waa ka soo hadalnay inuu inuu in waajib aynan ku ahayn salaatuleylkan habeenkii loo soo kacayana wa ama qiyaamu اleyli wahuwa tahajudu wahuwa hayru اlwitri cala صaxiixi lima rawaahu اlimaamu axmed wالnasaa'iyu can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slm qaal nebigu wuxuu yidhi alwitru rakcatun witrku waa ragcad min aakhiri اleyli habeenka aakhirkiisa salaadaha la tukada ka mid ah <clears throat> waisnaaduhu jayidun marka witrkii gooni baa laga dhigay salaadihii kale habeenkii la tukanayana gooni marka waa kala duwan yihiin buu meeshan ku taqriiriyey idaa taqarara daalika hadday sidaas daalika hadday sidaas sugnaatay faclam ogow annahu qad qaala jumhuuru اlasxaab fuqahada shaaficiyada badankooda waxay yidhaahdeen ina tahajuda salaatuleylku kaana waajiban calayhi waajib buu ku ahaa bay dhaheen watamasakuu biqowli illaahi tacaalaa yani markaan leenahay ogow baabka aan ku jirno hayloobin yanii laba qaybuu khusuusiyaadka u qaybiyey qayb wuxuu ka dhigay la yidhaahdo nebiga wixii uu nebiyaalka kale uga duwanaa uu kala gaarka ahaa qayb waa sidaas qayb kalena oo hadda aan ku jirno waa qaybtii nebiga ummaddiisa uu kala gaarka ahaa qaybtaas ummadda uu kala gaarka yahay laftirkeeda ayaa waxay u qaybsantaa wax isaga waajib ku ahaa wax isaga xaaraam ka ahaa wax isaga ka ahaa qayb waajib isaga ku ahayd oo waajibnimada la gaarka yahay qayb waxau xaaraan bay xaaraam ah ummadda iyag ummadda inteeda kale aan xaaraan ka ahayn iyo qayb nebiga u bannaan oo ummadda inteeda kale aan u bannaanayn oo ummadda inteeda kale iyadoo aan u bannaanayn saddexdaas yaa loo qaybiyey wixii isaga waajib ku ah ummadda maxay u noqonayaanna sunno waa u noqon karaan oo hadda salaatuleylka haddii la taxqiijiyo nebigu inuu waajib ay ku ahayd ummadda sunnay u tahay wixii isaga xaaraan ka ahaa nebigana de ummadda xaaraam kamaba ahanba haddii kale takhsiiskii baa dhumaayo macnihiis waa dhici kartaa marka inay karaaha ka dhigtaan iyaga maalan sadaqada xaaraan bay nebiga ka ahayd ummadda laakiin u bannaan tahay wixii isagu marka yani ummadda ummadda kale marka iyagu haddii wax lagu sadaqaysto way iska qaada karaan ayb waxaa kaloo nebiga xaaraam ka ahaa maalan cuntada qaar basasha iyo waxyaabahaas inuu cuno malaa'ig baa ile uu lafaqayaa mar walba way dhibsanayaan markaa nebigu ma cuni waa iska dhaafi jire dadka iyadu marka maxay ka noqonaya ummadda inteeda kale waa iska cuni karaan karahana marka inay u qaataan waa fiican tahay oy ka dheeraadaan iyagoo nebiga ku dayanaayo dhanka yacnii eh, dhankaga dayanayo qaybka laakiin nebiga wixii u bannaan oo isaga khaas u ah oo ibaaxo loo siiyo isaga loo banneeyey ummadda xaaraanay ka tahay maxaa yeelay waxaa dhumaayo macnihii takhsiiska markaas afar naag ka badan inuu guursado nebigu waa u bannaanayd hayruhu marka ummadda intooda kale ka badan maxay ka noqonaya afar naag ka badan inay guursadaan oo milkulyamiin aan ahayn xaaraam isaga wixii u bannaan ummaddu waa ka xaaraam abuu shaama saas uu qaybiyey kitaabkiisa eh, eh, kitaabkiisa almuxaqaq fii usuuli اlfiqhi min afcaali rasuuli sala اllahu alayh ali wasalam marka hadda salaatuleyl waa waajib nebiga wujuubkaa khaas ku ah marka la leeyahay istixbaabka annaga waa noo jiri karaa laakiin annaga waajib waajibkuu nagala gaar yahay saasaa laga wadaa marka إida تqرر hذا فاcلم أنه qad qاala جمهوuر الأصحاabi إna تhجuda تhجudku kaana waaجiبا عalayhi waajib buu ku ahaa وتamasakuu waxayna qabsadeen bqowل الlahi تaعaaلى وmin الleyli faتhجد bه naafilaة lak casaa an yabcaka rabuka maqaama maxmuuda wa min alleyli habeenka fatahajad soo jeed bihi bilqur'aani ku soo jeed oo qur-aanka ku tukowa naafilatan ziyaado xaal uu yahay adiga uu ku yahay yacnii amarkan oo fatahajad isagoo adiga uu ziyaado ku yahay oo dadka kale marka aad dheer tahay mufasiriinta intooda badan saasay ku fasireen qaar badan oo ka mid a ayb naafiladu marka maaha sunnau kuu yahay ma aha ayb waana la yidhi taa laftirkeeda labadaas tafsiirba waa la sheegay casaa <coughs> an yabcaaka rabbuka casaa waxaa xaqiiqa an yabcaaka rabbuka rabbigaa inuu ku soo bixinaayo maqaaman maqaam maqaamkaoo maxmuudan la ammaanay oo dadkoo dhan ay ku ammaanayaan ay ku mahadinayaan qaala cadiyatu bnu sacdin alcawfiyu can ibni cabbaas fii qowlihi tacaala naafilatan laka yacnii binnaafilati annahaa lilnabiyi khaasatan nebiga inay gaar u ahayd umira biqiyaami leyli baa la amray fakutiba calayhi waa lagu farad yeelay ayb waqaala curwatu can caaishata radia allaahu canha kaana rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa haddii uu tukada qaama waa istaagaya xataa tafatara rijlaahu lugihiisa intay ka jexjeexmaan faqaalat caaishatu waxay tihi yaa rasuul allah tafcalu haada kan miyaad samaynaysaa waqad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo alla dembigaagii horay kii dambeba u dhaafay qaala yaa caaishatu afalaa akuunu cabdan shakuura addoon rabbigiis u shukrinaya miyaanan ahaanaynin rawaahu muslim can haaruuna bni macruufin can cabdillahi bni wahbin can abi sakrin can ibni qusayd can curwata bihi yani meeshan marka wejhu dalaaladu waa maxay maadaama nebiga isaga dembigiisii hore kan dambe cid aan nebiga ahayn oo sidaa loo yeelay oo dembigii hore kii dambe loo dhaafay aynan jirin isaga maahane taasina marka uu ku muqaabaleeyey salaatuleylka uu u taagnaado maadaama uu ku muqaabaleeyeyo markaa uu shukri ugaga dhigay dadkuna qof sidaasoo kalena aanay jirin waa in marka wax uu uga bedelan yahay waa inay jiraan wuxuu uga bedelnaan karana waa qiyaamuleylka wujuub inuu isaga ku noqdo ila haddii la yidhaahdo ummadda isaga waa u sunno ummadduba waa u sunno isaga marka inuu cileeyey dembigaagii hore iyo kii dambe waa la dhaafay yaan macno yeelanaynin ayb saasay dhahayaan ayb وأkرajaahu min وجهi آakhر can الmغيiرaةi بni شhucبة وrawى الbayhaqiyu min xadiiثi muسى بn cabdالرحمن الصنcaaniyi can هiشhاam bni curوة can أbiهi can caaئiشha qaalat qaala rasuul الlah sl اه sلم ثaلaaثة عalaya فريiضaة وhuna sunaة laكم alwitr والsiwاak وaqiyaamu الleyl kii hadduu soo celiyey ثuma qaala muسى بن cabdالرحمن hada ضaciif جidا وlam yثبت fي hada إsناad والlah أعلم waxaa ka shayku abu xaamid raximah اllah abu xaamid اlisfirayini shaykhu اlmadhab wuxuu yidhi can اlimaami abi cabdillaahi الshaaficiyi wuxuu ka sheegay raximah اllah ana qiyaama اlleyli qiyaamuleylka nusikha fii xaqihi oo nebiga laftirkiisa waajibuu markii hore ku ahaa lak waa laga nasakhay kamaa nusikha fii xaqi اlummati sidii ummaddaba looga nasakhay yacnii qiyaamuleylkaa marxalad soo maray mar waxaa jirtay ummadduba waajib uu ku ahaa iyo nebigaba yaa ayuha almusamilu qumi اlleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila baa soo degtay sanadka bacdi ka badan ayaa aakhirka ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min uluay illeyli wanisfahu wauluah waaa'ifatun min aladiina macaka wallahu yuqadiru leyla wاnnahaar yaa soo degtay markaa dambe ayb oo faqra'uu maa tayasara min alqur'aani waa la nasakhay wujuubkii imaamu shaafici marka wuxuu leeyahay wujuubkaas la nasakhay nebigana waa taabanaya ummaddana waa taabanayayb ana qiyaama leyli nusikha fii xaqihi sala اllahu alayh ali wasalam kamaa nusikha fii xaqi اlummati fainahu kaana waajiban waajib buu ahaa fi ibtidaa'i اlislaami islaamka bilowgiisii hore cala alummati ummaddu waajib ku ah kaafatan dhammaanteed qaala shaykhu abuu camr ibnu salaax wahada huwa saxiixu kan baa saxiix ah alladii tashhadu lahu اlaxaadiiu axaadiidtuna ay u marqaati kacayso minha xadiidu sacd bni hishaam can caaishata wa fi saxiixi macruufun saxiixa uuna macruuf ku yahay isagaa sheegaya xadiidkaasi midka uu yahay wakada qaala abu zakariya annawaawiyu imaamu nawowina sidaa buu isaguna yidhi qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi walxadiiu aladii ashaara ilayhi xadiidkuu tilmaamay rawaahu muslimu min xadiidi hishaam bni sacdin annahu dakhala calaa caaishata um اlmu'miniin buu u galay faqaala yaa uma almu'miniin ambi'iinii ii sheeg can qiyaami rasuulillahi sal l slam nebiga siduu u istaagi jiray salaadda qaalad waxay tidhi alasta taqra'u sow adiga ma akhrisid yaa ayuha almuzammil suuratu lmuzammil ma taqaanaa bay tidhi qultu balaa baan idhi inaanan aqhrin iska daayo waa akhriyaa qaalat fa ina allaha iftarada alla wuxuu farad yeelay qiyaama alqiyaama qiyaamuleylka fii awali haadihi suurati suuraddan bilowgeeda faqaama rasuulu lahi sal l slam nebigu waa istaagay wa asxaabuhuna waa istaageen xowlan sanad xata intafakhat aqdaamuhum intay gomadahoodu ka bararaan wa amsaka allaahu ilaahayna waa celiyey oo waa joojiyey khaatimataha suuradda aakhirkeeda alla waa haystay waa celiyey inay cashara shahran labaiyo toban bilood fi samaa'i baa lagu celiyey yacnii waxii suuradda qaybteedii hore markay soo degtay qaybta dambe ee qiyaamuleylka wujuubkiisa lagu nasakhay waa la celiyey hal sane kadib baa la soo dejiyeen sanad dhan marka waxaa weeyaan qiyaamuleylku waajibu ahaa uma anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyaa takfiifa fudaydin fii aakhiri haadihi suurati suuradda aakhirkeeda fasaara qiyaamuleyli wuxuu noqday taطawucan sunno bacda fariidatin farad kadib caaishana waxay ku dartay markaa ay tidhi faqaama rasuululahi sal l slam waasxaabuhu xawlan nebiga iyo asxaabtiisa labadaba ku jiraan marka qowlkaas imaamu shaafici laga sheegay <clears throat> oo abu ibn suraayiini uu sheegay imaamu nawowi ibnu salaaxna ay rajaxeen xadiidkan ayuu cuskanayaa muslim ku jiro aayaddana marka aayadda wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka <clears throat> waqad ashaara shaaficiyu wuxuu ishaaray ila اlixtijaaji bihada alxadiidi xadiidkan xujaysigiisa fi naskhi naskhiga loogu xujaysto ayuu ishaaray iyo wa biqowlihi tacaala loo xujaysto wa alleyli fatahajad bihi naafilatan laka qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici fa aclamahu wuxuu ogeysiiyey anna qiyaama leyli qiyaamuleylku naafilatan sunno inuu yahay laa fariidatan farad inuunan ahayn <clears throat> marka naafilatanta aayadda ku jirtaba macnihii sunnadaba ku qaba markaku qaadmarka masaladan iyadana marka waxti dheero culimmadu isku haystaan weeyaan laakiin waxaad moodaa inuu si usoo khulaaseeyey soona koobay ibnu kaiir adiladana jawaanibteeda oo wax ka sheegay marka eh, qiyaamuleylku haddii la yidhaahdo sidaan la tilmaamay culimmadanna ay rajaxeen haddii la qabto khusuusiyaadka meelna kama soo gelaysan haddii marka la qabto qowlka ay hore culimo badan ay qabaanna wujuubka isaga khaas ku ahaa ummadda uu kala gaar ahaa ahaayo ummadda iyadu sunna u yahay qiyaamuleylka masalatun bacdi ahli lcilmina waa jiraano iyagu dhahayo qofka qaari ah oo qur-aanka xafidsan qiyaamuleylku waajibuu ku yahay kuwa dhahayana waa jiraan taabiciinta laakiin aayaddaaba waxay tilmaantay waajib inuunan ahayn salaad aan shanta salaadood ahaynoo waajibana ma jirto masalatun ayb wafaatathu ragcataani laba ragca ayaa nebiga ka tagtay bacda duhur duhur kadib wafdi cabdilqays uu ku mashquulay labadii duhurka ka dambaysay oo tukan lahaa buu ka mashquulay fasallaahumaa bacda alcasri waa qalleeyey marka nebiga oo casirka markuu tukaday kadib ayuu labadii ragca la yimi wa abatahumaa waana sugayo meeshiibuu ku dhaafayo waa daa'imay macnayadu laba shay baa meesha ku jirta marka in salaadaha rawaatibta la qalleey karo qofku hadday ka tagaan yani nebiga labadii duhur ka dambaysaa ka tagtay wuu qalleeyey bacda alcasri waxaa kaloo meesha ku jira wa abatahumaa waa sugayoo bimacnaa bacda alcasri wixii maalinkaa ka dembeeyey casr markuu tukada laba ragcu ka dabageyn jiray casirku saan ognayna raatibo male isagoo ka dambaysana walaa mid ka horaysana male afarta ragcee ka horaysa waa iska sunna iyada sunnoo raatiba a ah ma ahan laha marka labadan shay marka kee nebiga gaar u ah ma rawaatib in la qalleeyo dhan baa nebiga u gaar ah mise waxaa gaar u ah salaaddii uu meel ku qalleeyo wakhtigeeda inuu daa'imo uu wado midda dambaa bayhaqi uu leeyahay ama midda in rawaatibta la qalayn karo ummadda asxaabtaba waa samay jireen oo marka ay salaada subax labada ragce ka horaysa ka tagto oo salaadoo lagu jiro ay yimaadaan nin baa soo galay nebigoo salaaddii ku jiro salaaddii buu iskala tukaday markuu salaadda ka baxay kadib ayuu labadii ragca la yimid nebigana waa arkay waana u qiray waxba ma dhihin marka rawaatibtii in la qallayn karo salaatuleylka qofkay ka tagto waa kii nebigeena salaatuleylka aan habeenkii aan tukaninoo jiro iyo hurdo iyo ay ka qaalib noqdaan fasallaa fi nahaari intay casharata ragca maalinkii labayo toban ragca ka tukado salaatuleylka ajarkiisii baa loo dhigaa salaaddii habeenkii maalin loo soo raray marka taas iyadu khusuusiye ma laha laakiin midda khusuusiyada leh waxay tahay labadii ragcee nebigu uu bacdalcasr la yimid ee duhurka uu ka qalleeyey maalin walba waa tukan jiray markaa wixii ka dambeeye waa daa'imi jiray marka daymuumadaas iyo daa'imitaankaas ayaa isaga khaas ku ahaa ummadda aan khaas u ahayn ayb macnaha marka meesha ku jira saas wa kaana yudaawimu calayha nebigu waa daa'imi jiray kamaa habata dalika fi saxiix sida ku sugnaatay wadalika min khasaa'isihi sala اllahu calayh ali wasalama daa'imitaankaasi khasaa'ista nebigu ka mid yahay calaa asaxi alwajhayni cinda asxaabina wa qiila waxaa la yidhi bal ligayrihi kayrkiis xataa wuxuu leeyahay ida tafaqa lahu daalika sidaa hadday u waafaqdo an yudaawima calayha inuu daa'imo laakiin qiil buu ka cabiray ma xoog badno wallahu tacaala aclam buu ayb mas'alatun taas marka waa khusuusiya salaadda qusayso ayb mas'alo kale wa kaanat salaatuhu naafilata qaacidan ka salaatihi qaa'ima halkan wuxuu rabaa inuu uga hadlo xadiidka nebiga wuxuu leeyahay qofka fadhi hadduu ku tukado qofka salaadda istaag ku tukado nuskeed waay jiif hadduu ku tukadana salaadda fadhiga lagu tukaday barkeed oo xagga ajarka rasuulka hadduu fadhi ku tukada marka isaga ma qof istaag ku tukaday salaadiisa nuskeed ma ajarkaa muu yeelanayaa mise isaga waxaa loo dhigaya isagoo kaamil ah ummadda waa kaga duwan yahay buu leeyahay iyadoo kaamila ah loo dhigaya sababta waa maxay in fadhi lagu tukadaa haddaanu nebiga samaynin ma la ogaan karaa in fadhi salaad sunnaa in fadhi lagu tukan karo yaa caddaynayo bayaaninaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka isaga bayaankiina ajar buu ku leeyahay wax nuqsaanana marka isagu eh, yani ma taabanayso <clears throat> wa kaanat salaatuhu salaadiisa waxay ahayd annaafilata sunnada ah <clears throat> qaacidan uu ku tukado fadhi ka salaatihi salaadiisa oo kale qaa'iman istaaguu ku tukado wain lam yakun lahu cudurun cudurdaarba ayaanu lahaan bikhilaafi kayrihi laakiin kayrkiis waa khilaafsanya ummaddu way khilaafsan tahay fainahu cala nisfi min dalika kayrkiis hadduu fadhi ku tukado isagoo eh, kari kara inuu istaag ku tukado ama isdhibi karaba inuu istaago isagoo isku dhibi kara hadduu fadhi iskaga tukado qofkii istaagga ku tukaday ajrigiisa nuskiis uu yeelanayo calى nisfi min dalika wastadalluu waxayna deliishadeen arrinkaa calaa dalika bima rawaahu muslimun xadiidka uu muslim wariyey can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma qaala xudidtu ana rasuula اllahi sal slm qaal waxaa laii sheegay nebigu inuu yidhi salaatu rajuli qaacida ninka qofka salaadiisa fadhi uu ku tukadaa nisfu salaati salaadda barkeedu ah xagga ajarka faataytuhu waan u imid fawajadtuhu waxaan arkay yusallii jaalisan fadhi isagoo ku tukanayo fawadactu yadaya calaa ra'sii gacantaydii baan madax saaray yacnii wuxuu arkay nebigii oo yidhi oo loo sheegay salaadda qof fadhi ku tukadaa midda uu istaagga ku tukadaa waa barkeed isagoo haddana fadhi ku tukanayaan arkay iyadoo la ogyahay nebigu sidau ajarka iyo tawaabka ugu xisaabtami jiray gacantii baan madaxa saartay faqaala waxa uu yidhi maa laka maxaa kugu dhacay ya bni camrin faqultu waxaan idhi xuditu yaa rasuul allahi waxaa la ii sheegay annaka qulta salaatu rajuli qaacida nisfu sala inay tahay wa anta tusalli qaacidan baad adna ku tukanaysaa faqaala wuxuu yidhi ajal waa saas walaakinii anigu lastu ka axadin minkum qof idinka idinla mida maahi qof idinka idinla mid ah ma ahi <clears throat> ah ayb sidaa buu yidhi marka <clears throat> ayb xadiidkaasaa marka wuxuu sheegay muslim uu wariyey ayaa wuxuu caddaynayaa nebiga isagoo hadduu fadhi ku tukado nus inaan loo qoraynin ee kaamil loo qoraayo mas'alatun wa kaana yajibu cala almusalli idaa dacaahu rasuulu llahi sal l slam an yujiibahu mas'alo kaloo halkan ka baraarujina <clears throat> nebiga calayhi salaatu wasalaam qof salaad ku jiro <clears throat> qofkii salaad ku jira haddii nebiga uu u yeedho <clears throat> qofkaas inuu salaadda ka baxo nebiga hee uu yidhaahdo oo u soo jeesto qof salaad ku jiro hadduu nebiga u yeero inuu salaadda faaruqoo nebiga ajiibo <clears throat> ayuu isagu lahaa kayrkiis ma lahan taasoo kale masaladaasuu rabaa marka iyadana inuu halka ka baraarujiyo wa kaana yajibu cala almusallii qofka tukanaya waxaa waajib ku ahaan jirtay idaa dacaahu rasuulullahi llahi sal l slam nebiga hadduu u yeero an yujiibahu inuu ajiibo isagoo salaad ku jiro lxadiiثi abi saciid bn اlmucallى fii صaxiixi اlbukhaariyi oo bukhaari ku sugan salaad buu ku jiray nebigaa u yeehay yaa abaa saciid markaas aamusay marka saddex jeer u yeehay salaaddii buu dhammaystay markuu salaadii dhammaystay buu tow soo yimi nebigu u yimid sala اllahu alayh ali wasalama markaasuu wuxuu yidhi hadda sow kuma aanan yeeraynin aniga maxaa kaa celiyey inaad i ajiibto markaasuu wuxuu yidhi innii kuntu fii salaatin salaad baan ku jiray rasuul allah markaasuu yidhi miyaadan maqlin alla inuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli إida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna اlmar'i wa qalbihi waanahu ilayhi tuxsharuun aayaddaas miyaadan maqal buu yidhi markaa nebiga haddii uu yeero qofkii salaad ku jira waa laga baxaa salaadda isagaa la ajiibaya waa markuu noolaaya xukunkan suurtagal u noqon karo marka xilligii uu noolaa isaga haddii cid kale ay adoo salaad ku jirta kuu yeerto ood salaaddii intaad u faaruqdo usoo isagaad usoo baxaysid ma jirin isaga mooyaane allaahumma ilaa maa xakaahu lawsaaciyu culimada marka saasay qabaan buu le badankood ilaa haadaa kani uma sugnaanin liaxadin siwaahu qof isaga ka soo haray allaahumma ilaa maa xakaahu lwsaaciyu awsaaci wuxuu sheegay maaha can shaykhihi makxuul uu ka sheegay annahu makxuul kaana wuxuu ahaa yuujibu inuu waajibinayo ijaabata alwaalidati hooyada in la maqloo la ajiibo fi salaati salaadda dhexdeeda oo makxuul isagu wuxuu yidhi hooyada hadday kuu yeerto salaad ku jira waa ka baxaysaa waa iyadaad ajiibaysaa bacdi ahlilcilmina meeshaan waxay yidhaahdaan salaadda sunnada midda sunnada ah midda faradka iyada ma aha midda sunnadaa iyaga marka waxay dhahayaan hooyada oo la ajiibaa waa waajib salaada sunnadana waa sunno waajib iyo sunnana waajib baa la hormarinaa bay leeyihiin laakiin kaiir min alculamaa waxay leeyihin sunnadu waxay khiyaar leedahay intaan la gelin laakiin haddii la gala kabacdi inuu iskaga dareeraa maaha sunna salaadan waa sunna macnaheeda intaad iska gasho adoo dhex iska maraya bilaa sabab iskaga tag ama yacnii iyadoon wax salaaddii buriye aan soo darinin iskaga tag taas marka iyadu waxay leeyihiin salaaddii haddii mar la guda galo oo la laasimsado in la dhammeeyay noqonaysaa marka mas'aladaana war badan baa ku jira acmaasha marka la bilaabo bilowga ku waajib noqoto adilada loo hayo saxiixa ah sariixa ah waxaa ka jiro xajka iyo nacam xajkaoo kale haddii la bilaabo waa in la dhammeeyo oo waxaa weyaan waxaa la yidhaahdaa alxaju yajibu bishuruuc xajku hadduu sunno ahaa awel ee aada gudo gasho shuruucaas aad guda gashay buu waajibba ku noqonaya oo kale xataa haddii uu guro waa la dhammaystiraataas marka iyada waa atimu lxaja iyo xajka iyo cumrada wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi baana laga qaatay masaa'il tafriicaad badanoo marka maalikiyada jumhuur isku khilaafsan yihiinna waa jiraan oo usuul fiqiga iyo lagu sheego lagu daraaseeyo dhowr mas'alo ay nadmiyeen aad jirto marka salaadda sunnada iyo soonka sunnada iyo ay ku daraan maalikiyada waxay leeyihin soon sunnaha haddaad adiga xirato marka hore khiyaar baad lahayd haddii laakiin soonkii aad xiratood maalinkii soon ku soo kacdo ma iska furi kartid bay leeyihin haddii aad furto soonkii sunnada ahaa shuruuciisa iyo gudagelkiisiiba waajib ku noqday haddaad furto qalaa lagaa rabaa bay qabaan ayagana waa marka masaa'il noocaas waa iska jiraa laakiin iyadu maaqad tan waxay ku dhisan tahay waalidka taasay ku dhisan tahay oo makxuul iyo a'immadan sidaa arkaysa iyagu waxay leeyiin salaadda sunnada waa sunno haddii la gudagalay intaan la bilaabinba waalidka hadduu kuu dhawaaqo hooyadu ay kuu dhawaaqdana waa waajib waajib iyo sunna hadday iscaaridaanna waajibkaa loo degdegaa sunnada waa laga tegaya ayb calaa kullin marka taas iyada war baa ku jira laakiin midda nebiga inuu isaga saa ou lahaa war male ayb markaa wuxuu yidhi in anahu kaana yuujibu ijaabata alwaalidati fi salaati lixadiidi jurayjin araahib xadiidka jurayj buu keenay annahu dacathu ummu hooyadii baa u yeertay wahuwa qaa'imun yusallii isagoo tukanayo faqaala allaahumma ummii wa salaatii ilaahu hooyadayda salaadaydiibaa isa soo qaabilay uma madaa fii salaatihi salaadiisiibuu watay falamaa kaanat ilmaratu ahaaniyatu facala mila dalika uma ahaaliatu fadacat calayhi way habaartay fastajaaba allaahu minhaa fiihi alla waa yeelayo marka ducadeedii habaarkeedii waa aqbalay oo ilaahu ha dilin ilaa uu ka arko naagaha sinaysta wejiyaalkooda waa kii qisadiisii dheereedoo taqaanaan fa kaana min qisatihi waxaa ka mid a ah maa dukira fii saxiixi wagayrihi waqad xakaa muqariran walam yunkir waxay yidhaahdeen marka xadiidka bukhaari buu ku jiraa nebiga qisadiibuu ka sheekeeyey isagoon inkirin qirayna waxaa laga qaadanayaa salaadda sunnaha iyo waalid yeeritaankiis markay isu yimaadaan waalidka in la yeela waa marka daliil ma akad yeelo kara xoog badan sunnada iyo waajibka marka dhankaa loo fiiriya haddii aan la dhihin markaa salaada taطawuca waxay ku waajibtaa bishuruuc jumhuurkuna ma qabaan taas haddaad salaad sunnaha adoo tukatay iskaga baxdaba salaaddii sunnada ahayd inaad soo celisood qallayso waajib kuguma noqonaysa haddaad doontaa ka tegi kartaa wاljumhuuru calى ana dalika laa yajibu jumhuurku markaa sida ay qabaan calى ana dalika kaagaasi laa yajibu inuunan waajibaynin waayo bal laa yasaxu fi salaati shayun salaadda dhexdeeda shay ku ansixi maayo min kalaami الnaasi ah oo adoo salaaddii ku jira hooyadaayo kuu yeerta hee maa ku ansaxaysa lilxadiiثi صaxiix allahuma ila maa jawazahu اlimaam axmed wuxuu imaam axmed banneeyey maahan min mukhaadabati اlimaami imaamka in lala hadlo bimaa taraka wixii uu ka tegey lagula hadlo min ajzaa'i salaati salaadda xubnaheeda a lixadiidi dilyadayn imaamka hadduu wax ka tago salaaddii iska salaamo noqsado salaaddii waa naaqis qof inuu yidhaahdo sidii dulyadayn oo kale maahane taasoo kalena waxuu leeyahay waa wax salaadda lagu hagaajinayo iyo wax noocaas imaam axmed u dhahaya maahane war kale oo salaadda dhexdeeda ka furan ma leh mas'alatun taas marka halkaas buu uga baxay mas'alo kale wa kaana laa yusallii calaa man maata wacalayhi daynun laa wafaa'a lahu nebigu caadadiisa waxay ahayd qof dayn lagu leeyahay oo wax ka gudaana aan jirin janaaso kuma tuka jirin oo salaaddiisa isagu aaday u qiimo badnayd marka si arrinka ummadda loogu adkeeyo daynta iyo waxyaabahaas isaga marka ninka rasuulka sal ll l slam qof deyn qabo inaan ku tukaninay ahayd wa kaana wuxuu ahaa laa yusallii inuunan ku tukanaynin calaa man maata qofkii dhinto wa calayhi deynun isagoo deyn lagu leeyahay laa wafaa'a lahu wax u oofiya aanay jirin ka oofiyo deynta ka gudo kama akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixihi ulaaiyan can salamata bni lakwac isagoo bukhaari uu wariyey xadiidka isagoo ulaai ah salamata bni lakwacna uu ka wariyey yacnii sanad ulaai ah sanadkan marka salamata bni lakwac wuxuu ahaa bukhaari wuxuu yidhahdaa xadaana almakiy bnu ibraahim can yaziid bni abi cubayd can salamata bni lakwac bukhaari iyo nebiga saddexii kala tirsanaya ayb waa ulaaki kaasaa laga wadaa makiy bnu ibraahim yaziid bni abi cubayd salamata bnu lakwac nebigaa ku xiga bukhaari iyo rasuulkii saddex qof baa u dhexaynayso laakiin ikhtalafa asxaabunaa way isku khilaafeen hal kaana yaxrumu calayhi ow yukrahu qof dayn qabo nebiga inuu janaaso ku tukado xaaraan may ka ahayd mase karaaho calaa wajhayn uma nusikha dalika waaba la nasakhay markii dambeo biqowlihi waxaa lagu nasakhay nebiga warkiisii uu yidhi man taraka maalan qofkii maal ka taga faliwarahatii dadkii dhexlaya iskale waman taraka daynan qofkii dayn ka tagana ow dayaacan ama ilmo dayacmayo yaryar fa ilaya ani xaggayga la soo aado oo markii dambe nebiga qofka daynta lagu leeyahay waa ku tukan jiray isagana ka dhiibi jiray faqiila kaana yaqdiihi canhu waa ka gudi jiray wujuuban baa layidhi waajibnimo oo nebigu waajib bayba ku ahayd markuu xoolaha helay inuu dadka muslimiintaee deynta lagu leeyan iska bixin karin inuu isaga ka bixiyaa waajib bay ahayd baa layidhi waqiila takaruman min baabi inuu isagu markaas yanii min baabi takarum ayuu u bixin jirayna waa layidhi wamin daalika waxaa ka mid a ah waxyaabahaas annahu kaana ida dacaa idaa dacaa liahli اlqubuuri nebigu wuxuu ahaa idaa dacaa liahli اlqubuuri ayb hadduu u ducaynayo dadka qubuurta ku jiro yemla'uha allaahu calayhim nuuran ilaahay marka dushooda iftiin iyo nuur ayuu ka buuxin jiray bibarakati ducaa'ihi ducadiisa barakadeeda darteed ayb salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi kama habata fii saxiixi muslimin can caaishata radia allaahu canhaa sida ku sugnaatay oo xadiidkii marka naagta markii masaajidka xaaqi jirtay oo intay habeen duugeen nebiga ay ka qariyeen ee markaa uu tabay rasuulka sal alla ly salam aw naagti markaasaa waa duugnay qabrigeeday tusa buu yidhi qabrigeedii buu tegay janaaso ayuu ku tukaday <clears throat> markaasu wuxuu yidhi inna haadihi alqubuura mamluu'atun calaa ahliha wa ina allaha caza wajalla yunawiruhaa lahum bisalaati calayhim qubuurahaani mugdi baa ka buuxay buu yidhi salaadan aan ku tukaday meeshaan yaa ilaahay ugu iftiiminayaa <clears throat> marka ducadiisu saasay ahayd rasuulku sal l slam wa min daalika waxaa ka mid ah annahu mara biqabrayni buu soo maray laba qabri faqaala wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani waa la cadaabayaa labadan wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna lagu cadaabi maayo yacnii shay weyn oo in layska ilaaliya ay weyn tahay ma lagu cadaabayay wax hadday doonaan u fudud inay sameeyaan bay ahayd inay ka dhowrsadaan uma akhada jariidatan laan ayuu soo qaaday radbatan qoyan fashaqaha nisfayni laba u kala gooyey fawadaca calaa kulli qabrin qabri kastaa korkiisa shiqatan qayb ayuu yeelay gabal uma qaala wuxuu yidhi lacala allaaha waxaa xaqiiqaa alla yukhafifu inuu ka fududeeyo canhumaa labadan qabri xaggooda cadaabka maa lam labadan geed intaysan qallalin akhrajaahu can ibni cabbaas masaladan marka nebigi inay u gaar tahay ibnu kaiir soo naqliyey uu tilmaamaya waana sidaas laba siba marka waa ugu gaar tahay qubuurtan in la cadaabayo nebiga qabri kastaa geed ma saari jirin qabri kastaa geed qoyan sura ma dhihi jirin labadan qabri ayuu si gaara geedahan u suray wuxuuna u yeelay uu yidhi labadan qabri waa la cadaabayaa buu yidhi yaa ogaa kara marka nebiga cidaan ahayn oo ogaan kartay miyaa jirtay dad qabri ku jira in la cadaabayo iyo in kale jinniga insigu ma ogaan karaan ayb marka xadiidkan haddii la yidhaahdo yacnii nebiga gaar uma ahayno waa lagu camal falayaa dad baa ku camal falo oo waxay yidhaahdaan qabriga marka la duugo laan qallalan yani geed qoyan ujeedaa geed qoyan ha la yeelo ha la suro geedkaasi qoyan marka waxay leeyihin wou tasbiixsanayaa tasbiixdaas waa qaboojinaysaa markaas waxay uga sii qiyaasteen haddana mutaahiriinta dambe shaaficiyada asxaabulxawaashida waxay uga sii qiyaasteen waxay yidhaahdeen qur-aanka in marka lagu akriyo meydka ee uu gaarayana tanaa daliilu ah bay dhaheen geedkan qoyan tasbiixdiisa hadday gaartay qur-aanka min baabi owlaa bay dhaheen qof nool oo akrinaya ayb marka geedkan qoyan inuu tasbiixsanayo tasbiixdu cilladu ay tahay oo hadduu qalalo tasbiixda uu joojinayo daliil keenan keliya marka meeshaan laba khusuusiyaa ku jirta midda koowaad waxay tahay nebigu inuu ogaaday arrintan annaga ma ogaa karno marka qabri la cadaabayo geed aan ku surno ma gara karno khusuusiyada labaad meeshay uga jirtaa waxay tahay shafaacada nebiga wa sal slam oo nebigaa u shafeecay waa laga aqbalay aqbalaadaasna nebiga marka waxaa wakhti looga dhigay intay geedahaanu qoyan yihiin geedka qoyanaantiisa tabiixdiisa iyo tabiix la-aantiisu maaha geeduhuna hadday qoyan yihiin hadday qallalan yihiinba way tasbiixsadaano wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tabiixahu wain min shayin baa la yidhi waa nakira marka oo fii siyaaqi marka nafyi dhacday ilaa inta bimacnaa maa wamaa min shayin shay ma jiro waa cumuum marka ha qoyanaado ha qallalnaado wax walbaa way tasbiixsadaan ayb marka geedkan hadduu qoyan yahay hadduu qallalan yahay waa shay wouna tasbiixsanaya cillada marka wax kale maahane shafaacadii nebiga la aqbalay baa waxaa wakhti looga dhigay geedahaasu intay qoyintay qoyan yihiin waana wax umuur qeyb ah oo alla un markaasi cilmigeedu uu leeyahay nebigiisana oo u sheegay ayb marka xadiidka macnihiisu maahan in qubuurta geedo la sursuro qoyan iyo markaa ibnu cumar marka waa diidi jiray isaga dad geedo qoyan iyo qubuuraha suraayo markuu arko iyo wuxuu dhihi jiray ka siib inzichu siib fa inamaa yudiluhu camaluhu qofkan maqbuurkaa waxaa harinayo oo hoos siinaya camalkiisa camalkiisu hadduu wanaagsanaa har fiican buu helayaa hadduuna wanaagsanayna geedkan waxba u tari maayo ila annaga kii nebiga waa ognahay isagaa noo sheegay in shafayn yacni uu intuu qoyan yahay shafaacadiisana ay sidaa tahay laakiin kan aan surayna annaga yaa shafaacadiisa ogna ma ogin soo ma garan marka ibnu cumar isagu saas u dhihi jireen buraydat bnu اlxusayib isagu xadiidkan wuxuu u qaatay yani nooc cumuuma ayuu ka fahmay bukhaari labada atarba waa keenayaa saxiixiisa burayda marka isagoo hadduu meyd iyo la aaso in geed lagu korkiisa la suro ayuu yacnii dhihi jiray isagoo marka kan ka fahmayo ka qaadanaya marka mas'ale marka saxaabada bacdu qaarkoodna isaa qabeen waaye qaarna ay sidan qabeen laakiin daliilka tan ibnu cumara u dhow maxaa yeele arrintan arrin qeyb a waayo rasuulka meydad badan buu duugi jiray weligiis yacnii lama sheegin labadan qabri unbaa lasoo soo naqliyey geed laba laan oo qoyan inuu suray amaa qubuuraha kale inuu nebiga suri jiray lama sheegin waxyaabaha noocan oo kalena waa mimaa tacumu bihi lbalwa waxyaabuhu yani in lasoo naqliya wayaab mimaa yani eh, takuru bihi dawaaci ilaa naqlihi waxyaabaha marka in lasoo naqliyo lasoo guuriyo ay badan tahay yay ka mid tahay maxaa yeeley janaasada dad badan baa joogo wax soo noqnoqdo waayo dhimashadu waa badan tahay waa laga soo naqlin lahaa rasuulka calayh salaatu wasalaam marka tan qoladan marka inay ku gaar ahayd takhsiis marka khusuusiyaadka nebigana maadaama lagu daray waxa isaga markaa u gaara sidaa ibnu cumar uu tilmaamayo yaa xoog badan min dalika waxaa ka mid ah annahu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga wucika fii maradihi jiradiisa markuu jiranaa waa la qandhaysiiyey wackan shadiidan qandha adag fadakla calayhi cabdullahi bni mascuud baa u soo galay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innaka latuucaku <coughs> wackan shadiidan waa lagu qandhaysiyaa qandho adag faqaala ajal nacam buu yidhi haa ajal marka waa bimacnaa nacam ayb haada marka carabigu saddex eray bay leedahay ajal iyo nacam iyo balaa balaa waxaa lagu jawaabaa nafyiga su-aasha nafyiga ku jiro nacamna waxaa lagu jawaabaa midda yacnii dawaatulistifhaamka ay ku jirto nafyina aan lahayn ajalna waxaa lagu jawaabaa midda wax dawaatu aynan ku jirin middaanoo kale hadda waa iska khabar oo sidii istifhaam oo kale leh innaka latuucaku wackan shadiidan waa lagu qandhaysiiyaa nafyina kuma jiro addawaad istifhaam hal iyo wax lamidana kuma jirto tanoo kale marka hal ajal in lagu jawaabaa yay ku timaadaa marka ajal waa bimacnaa nacam lafdan wawsnan wamacnan <clears throat> intaba ajal buu yidhi marka haa inii ucaku waa lay qandhaysiyaa kamaa yuucaku rajulaani minkum laba nin sida loo qandhaysiyo idinka idinka mida ah. qultu waxaan idhi lianna laka ajrayni laba ajar inaad leedahay weeyaan sidaasi marka qaala nacam buu yidhi haa lianna laka ajrayni inaad leedahay miyaa qaala nacam haa rawaahu shaykhaan masأlaة walam yamut salى اllahu alayh wali wasalam nebiga ma dhimanin xataa khayarahu اllahu tacaala intuu alla ka dooransiiyey bayna an yufsaxa lahu fii ajalihi waqtigiisa in loo waasiciyo uma aljanna janna uu markaa aado wain axaba liqaaءa اllahi sariican iyo haddii uu jeclaado alla la kulankiisa deg deg inuu u jeclaado fakhtaara wuxuu doortay maa cind allahi ilaah agtiisa waxaa ahaaday ayuu cala dunyaa ka doortay in wakhtiga loo waasiciyo hadhow janno la geliyo iyo inuu alla la kulmo oo wati wakhtigiisii markaa uu ku dhinto oo markaasi xag alla uu markaa alla agtiisa wax yaallo uu doorto fakhtaara maa cind allaahi buu doortay cala dunyaa uu ka doortay wadalika haabitun fi saxiixayni can caaisha waa xadiidkii abi qisadii macruufka ahayd oo nebigu uu yidhi addoon baa ilaahay rabbigii dooransiiyey inuu yacnii waxaa agtiisa yaallo u doorto ama adduunyada markaasu wuxuu doortay waxa alle agtiisa yaallo abubakar marka waa murugooday waa ooyey markaas baa marka waxaa markii la su-aalayna wuxuu yidhi wax kale u malayn maaye ilaa nebiga dhimashadii addoonkaa la dooransiiyey inuu nebiga yahay yaan fahmay buu yidhi adduunkii markaa u ka tegaaya masalatun wamin dalika waxaa ka mid a ah an allaha xarama cala alardi alla dhulka wuxuu ka xarimay an ta'kula inay cunto ajsaad alambiyaa ambiyada jirkoodu in dhulku uu cuno ayuu ka xarimay oo tan marka nebiyaalkii buu la wadaagaa ummaddiisa laftirkooda qaar ilaahay siinayo waa jiri waa jiraan ayb haddana laakiin ambiyada waxaa gaar iyaga waa ah marka jirkoodu ciid inaysan cunin oo dhulkii markaa waa laga xarimay ayb xadiidkii marka shadaad ibni eh, eh, yani shadaad ibni aws xadiid aws ibni aws weyaan uu yidhi kayfa nusalli calayka waqad arimta rasuul allow seen kugu sallinaa adoo baaliyowday oo baaba'day ile waxay iyagu yaqaaneen qofku haddii la duugo ciiddu inay cunayso markaasuu nebiga wuxuu yidhi in allaha tacaala xarama cala alardi an taakula ajsaad alambiyaa ayb masale marka wakiic ibnuljarax iyo aad marka imtixaan fara badan ku kicisayna ahayd masaladan wاdliilu calayhi xadiidu shadaad bni aws wahuwa fi sunan waqad saxaxahu bacdu اla'imati a'immada qaarkoodna xadiidkan way saxiix yeeleen salaadda marka intaas buu uga baxayo zakadii ayuu gelayaa wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi sab